بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد عشر كواكي لحاد كمذا من كتاب الوصايا من المنهاج أبوابتي كتاب الوصية وككوبنا بين كسو دحجري بابكي كوبات وإنه صوم مرة كساب سنة في أركان الوصية waxaa inoo socday baabkii labaad ee ku saabsanaa fii axkaami alwasiya saxiixa waxaynu soo maray qaybtii ku saabsanayd axkaamtii lafdiga ahayd oo filmuusaa bihi ku saabsanayd iyo filmuusaa lahu waynu soo maray fasalkan caaw wuxuu ku saabsan yahay alaxkaam almacnawiya buu khuseeyaa oo filmuusaa bihi wuu ka hadli doonaa <clears throat> faslun fi alaxkaami almacnawiya wamaa yufcalu can ilmayiti wamaa yanfacuhu wuxuu fasal yahay axkaamtii macnawiga ahayd iyo wixii laga samaynayey meydka iyo wixii dheefinaya axkaamta macnawiga inta badan waxay ku saabsan tahay filmuusaabihi wixii la dardaarmayay ku saabsantahay tasixu waxaa asaxaysa wasiyadii bimanaafici cabdin so halkaa maynan ku joogin tasixu waxaa asaxaysa alwasiyatu in la dardaarmo bimanaafici cabdin addoon dheeftii inaad dardaarato addoonkii raqabadiisii iyo mulkigiisii warasidibaa iskale ama adiga muusigaa leh laakiin waxaad dardaarmayso waa addoonka dheeftiisa iyo wa daarin wa manfacati daarin daar dheefteed iyo waqallati xaanuutin dukaan faa'iidadii qalladu waa faa'idada dukaanka ka soo baxda intaaba marka waa manaafic masalada marka musanadkeedu waa laba qaybood sixat اlwasiya waa laba qayb labada mustanad bay u sheegaan fuqahadu ka koobaad ijmac bay soo guuriyaan fuqahadu ijmac bay soo guuriyaan khaasatan culama culamaa almadhab culamaa lmadhab ijmac bay soo guuriyaan waxay yidhaahdeen waxaa lagu ijmaacay in ay asaxayso inaad dardaarato dheef iyo manaafic wax khilaaf ana ma jiray dheheen ibna abi layla wadaad la yidhaahdo iyo cabdulaahi bni xumayd azubayri oo min aimmat lwujuuh ah shaafici ah labadaa basaa diiday dheheen ibna abi layla iyo azubayri min aimmati shaaficiya labadaasaa diiday labaduna ijmaaca ka horeeyay yidhaahdeen ijmacaas marka anugu intaan fiirin karay weli eh, naqli lagu kalsoonaan karo ma arag oo raggi hore ah laakiin sidaa unbay culimmadu soo guuriyaan shaaficiyada midda kale waa qiyaas cala alacyaan mustanadka labaad waa alqiyaas cala alacyaan haddii acyaantii shaygii addoonkii iyo gurigii iyo daartii iyo dhulkii iyo shayga cayntaaba la dardaarmi karay oo la wasaayoon karay waxaa lamida manaaficdii bijaamic ana kulla minhuma waa maal maal weeye ciwad baa lagu bixiyaa oo baabulijaaraad ku soo marteen marka mar hadday ciladii wadaagaan maalnimadii iyo hantinimadii wadaageen xukunkii wasiyadana waa laga dhexaysiinaya adugu mustanadkaas labadaa mustanad baa la sheega wayamliku lmuusa lahu manfacat alcabdi haddii la yidhi way bannaan tahay shay dheef ah oo manfaca in la dardaarmo haddaba haddii dadk axadkii wax loo dardaarmay horaanba uu hanan jiray caynta kadaalika manfacada iyo dheeftana wuu hananaya wymliku اmuusa lahu kii loo dardaarmo uu hananayaa manfacat اlcabdi adoonkii loo dardaarmay dheeftiisa dheefta ayaduu hananayaa bimuqtada wasiy ku hananayaa wey hanashadaas marka waa cindana waa tamliig wasiyadu way ka duwantahay ibaaxada iyo hibada way ka duwantahay waa tamliig baan leenahay lagu mulkisiinayo mucallaq biاlmowt marka ma aha mujarada ah ibaax mujarada maaha ibaaxada mujaradada ah iyo tamliiga farqiba udhexeeya hal haddii lagu maaliyo ama dukaan lagu maaliyo manixa lagaaga dhigo ama waxaw hadaad ka dhimato la dhaxli maayo xaqaan adiga kaasii wareegi maayo laakiin markale waa tamliiq bimanfaca ama tamliiq bicayn mucallaq bilmowd waxaa weeye hadda ninkii dheefta addoonka iyo daarta iyo faa'iidada dukaanka la milkisiiye loo dardaarmay hadduu asagu geeriyoodo dheeftiyaa iska leh waaridkiisibaa iska leh yani arigaasaa udheeeya way ka intiaalaysa saasay u jeedaan waksaabahu almuctaada waxa uu hananayaa marka axadkii wax loo dardaarmay addoonkii dheeftiisii iyo wa aksaaba aksaab alcabdi addoonkii wuxuu soo shaqeeyo aksaabtii almuctaadati dhaqankii iyo caadada ahayd in laga helo addoonka uu soo shaqeeyo qoryo gurashadii iyo ugaadhsigii iyo midhaysigii iyo xabagaysigii iyo qubogurashada iyo waxyaabahaasoo dhan baa soo gelaya marka waxaa laga saarhayaa alaksaab annaadira alaksaab annaadira ayaa meesha ka baxaysa limaada aksaabta naadirada marka aan soo gelin waa maxay waa hibadii wixii loo hibeeyey wuxuu soo helay shuqul kuma lihid maxaa yeelay hibadu ma aha kasbi muctaad ah addoonku wuxuu soo shaqeeyo oo uu soo saaro muctaada ma ah waa wax marmar dhaca dhifdhif hal dhaca wey kadaalika luqadadii wuxuu soo helay baadidii uu soo heloo kale kasabkii iyo manaaficdii lagu dardaarmay ma gelaysa maxaa yeelay waa shay naadir ah waxayna u khuduucaysaa masaladii usuuliga dhowr goorna aan soo tiltilmaanay qaacidadii ee shayga naadirka ah asura naadira hal tadkhulu fii cumuumi اnas aw fii cumuumi lafdi dhowr goor bayna soo tilmaanay idan haddii manfacata alcabdi lagu dardaarmay manfacadu addoonka loo idaafeeyo waa shay caama ah lanna waa ismi jinsi ama waa mufrad mucaraf ilaa mudaaf ilaa macrifa yacum laakiin alkasab alnaadir waa suura naadira qaliila jiddan ninka muusiga ah marka uu lafdigaa ku hadlaayo ee wax dardaarmayo inuu maankiiyo maskaxdaba uusan ku haynin baa badan walidaalika asuura naadira laa takhturu fii baali almutakalim wاlmukhaaطib وصاaحب اللفظ والصيغة kuma soo dhacayso ولذلiكa الصورة الناadرة لا تدخل في cumuumi lafdi baa loo badan yahay wadaadana dhan kaleba ubiya shubaadhiba malah wakada waxaa la mid ah mahruhaa fil asaxi haddaanu qabsanno addoontii laguu dardaarmay dheefteedii wakadalika mahruha ay mahru lama almuusa bihaa wayhad addoontii laguu dardaarmay dheefteedii dheefaheedii waxaa ka mida kuu soo galhayay meherkeedii haddii la guursado addoontii ama nikaaxu watushuba uu yimaado ama zinaba ay dhacdo oo caqligii ama wixii cuqliga la loo xukumo meheru eke waxaa ayaga yaa qadanaya waa kasab ka yimid min alama addoontii lagu dardaarmay manfacadeedii waxaa qadanaya almuusa lahu ayaa qadanaya asax haddaan qabsanno wey amaa muqaabilku wuxuu leeyahay maya meherku waxaa weeye min alaksaab annaadira dariiq labaad wej kale wuxuu leeya maye meherku wuxuu waa maxay waa wuxuu ciwad ka yahay iyo bedel itlaafu cudwin oo bakaaradeedii iyo galmadeedii ah marka talaf oo kale weeye waxaa iska leh warasada iskale oo raqabada raqabaduu raacsan yahay addoontuu raacsan yahay waa cudwi la itlaafiyey oo la isticmaalay marka halkaasuu raacaya ma aha dheef soo kordhay oo camal lagu keenay marka halkaasay marayaan qowl kalaa sidaa jirado ka soco laa waladaha fi lasaxi ilmaheedii ma soo gelayo addoontii lagu yidhi addoontaa waxaan kugu dardaarma inaad dheefsato ama wixii dheefay ka soo baxdaad leedahaan ku idhi ilmay dhashay ilmaha abadan laysa min almanaafic wainamaa huwa min alacyaan raqabadu raacaya asaxu waa sida muqaabilku wuxuu leeyahay maya waladku waa min almanaafic kasabkiibu la ee meherka oo kale wey halkaasuu marinayaa muqaabilkuna bal huwa oo cal alasax weeye haddaan ku soconno bal huwa waladku kalummi hooyaduu lamid yahay manfacatu dheeftiisu lahu lilmuusa lahu dheefta waladkaana waa addoon labaad buu noqon iyo addoon labada soo kordhay asna wuxuu soo saaro baad adiga muusa lahugaa leedahay ninkii wax loo dardaarmay raqabadiisiiyo lahaashihiis iyo mulkigiisa daatada ana waxaa iska leh muusigii waxaana ka dhexlahaya warasadiisii wa raqabatuhu uu kuu cadeeyey wa raqabatu lwalad lilwaarii buu u ahaaday cabdiga dadunta u celi aday ku taallaa hadda wuxoo dhan waa isku mid hadee waladkii iyo addoonkii iyo addoontii kulli waa maxay raqabadooda milkigeeda waxaa iska leh waarika laakiin hadda maadaama walad inoo dambeeyey damiirka isaga u celi waraqabatu raqabat lwaladi lilwaarii waari lmuusi wey walahu muusiga waxaa u bannaan wabittaali waaridkana u bannaan waaridka waxaa u bannaan ictaaquhu ictaaqu اlwaladi wa ictaaqu اlcabdi wa ictaaqu اlama saasaa loo jeedaa maxaa yeelay waa lianna waa khaalisu milkihi baab arujuuc baan ku gaari doonaa can alwasiya dhiba ma laha mar haddii lahaanshaha milkiga qoorta iyo addoonka iyo muunadda iyo muquunta adugu aad leedahay waxaa weeye waad xorayn karta dheeftuna halkaasay ku buraysaa wey ayib calaa wajhin wejni waa maxay wejna wuxuu leeyahay oo ka xoog badan cinda shaafici waa gaari doonaaye addoonka haba xoroobe wuxuu soo saara isagoo xaradaa iska leh ninkii loo dardaarmay baa daba taagan waa xor amaa manfacada uu soo saara iyo kasabkiisi wixii uu soo saarayaa iska leh almuusa lanna waan jamcin karaabay dheh inuu qoortiisi xoroobo manfacadiisana ay nin taabicu noqoto waa laba caqdon isdiiday bay dheh ayb marka haddii manfacadiisi uu nin qaadanayo maxay xornimadi tartay yidhah nimanka diidanna maxay faa'iidaysa ka soco wa calayhi waxaa ah cala alwaariثi wey ay ilmaalik ninka raqabada iska leh nafaqatu nafaqatu اlcabdi ayaa saaran iyo nafaqatu alwalad wakadalika alama in awsaa hadduu dardaarmo muusigu bimanfacati manfacati اlcabdi addoonka dheeftiisi muddata muddo mucayan ah ayb waxaad moodaa marka waa ijaaray leeyihin haddaan ku idhaha addoonkan yaan kuu dardaarmay dheeftiisa labaatan sano soddon sano shan sano lix sano ayb idan dheeftayaa iska leh muuse lahubaa iska leh addoonkaa intuu nool yahay iyo waladkaa korintiisa iyo nafaqayntiisa yaay saaran tahay ninka iska lahaa daatada raqabadda qoorta ninkii lahaa waxaad moodaa marka inaad kidhaysay soo intaad shayga kidhayso milkigiisana adu madan lahayn dheeftiisana ninkii laga kidhaye mustajirka muusan qadan jirin kadalika waa maxay addoonku waxaa weeye manfacadiisana waxaa iska leh loo dardaarme milkigiisana waxaa iska leh dardaarme iyo warasadiisa waa mudda mucayana madaa loo jeedaa loo jeeda wakadaa waxaa la mid a ah وعalayhi نafaqatahu in awsaa bimanfacatii mudatan mucayana ku yidhi soo maaha wakada abadan in awsaa bimanfacatii abadan weligeedba wuxuu idhi addoonkan intuu nool yahayba dheeftiisa adaan kuu dardaar intuu nool yahay ama weligeed buu hi daa'iman wa abadan buuhi ama noloshubu ku xidha intuu nool yahay dee waa la garanayaa marka asaxu waa sida asaxu waa sidaa muqaabilkiisu wuxuu leeyahay nafaqada waxay saaran tahay cala lahu muqaabilka intanoo dhanba wa calayhi nafaqatuhu in awsaa bimanfacatihi muddatan iyo ta'biidkuba asaxa kasoo horjeedkiisu wuxuu leeyahy waxaa iska leh dheefta waxaa iska leh ninkii loo dardaarmay dhibka iyo calfinta iyo daajinta iyo noolaynta iyo nafaqayntana waxay saaran tahay asaga qudhigiis leanna asagaa dheefsaday waalqaacidatu waa maxay ana alkharaaja biاdamaan wاlgunmu biاlgurmi ayb dheef qaate ayaa dhibkana iska leh marka sidaasu asagu muqaabilku wabihi qaala abu xaniifata waaxmed wa abu saciidin muqaabilka saaxibu waj ee abu saciid wejkiisaa meesha ku jira aimadana xanafiyada iyo xanaabilada yaa muqaabilka taageersan min xayu annadarna waxaad moodaa iyagu inay gar leeyihiin wallahu aclam maxaa yeele mar haddii ruuxii manfacadiisao dhan la siiye manfacada adaa dheefsanaye haddii dhaqaale manfacadaha kaaga soo baxdee manfacadii ha kaaga soo baxday dhaqaalayso wa qiyaasan calaa baabi arahni baabi arahni marhuunadu axadka muxuu ahaayey murtahinka ayaa iska lahaa dheefteeda sida raajaxa daliilkuna u tusay amaa cindanaa raahinkaa iska laha waad soo marteen baan u malaynay adilada laakiin baabka ku timid waxay xoojinayaan in dheefteedana uu leeyahay murtahinku nafaqaduna asaga ay saaran tahay qaaciduna waxaa wey ninka wax faa'iidaysta ayaa dhibkuna raacaya halladu saa marka asaxaad muqaabilkaad moodaa inuu xoog badan yahay aynu ka socon wa baycuhu walahu ictaaquhu soomeenna soo marin walahu ictaaquhu wa calayhi nafaqatu waad soo marteen hadda haddii nafaqa lagu yidhi calfu daabbaa la mid ah calfu daabba daabada calfideeda haddii la dardaarmo daabbaanku rirtigan ama dameerkan ama baqalkan iyo faraskan dheeftiisaan kuu dardaarmay baan kuri intuu nool yahay ama muddo macayanoo shan sana ama toban sana ah sidoo kalen way meeshaad addoonka marisay inbaad marin khilaafkii ahaa yaa calafka laga rabaa baan ku jira yaa nafaqada laga rabaa ku jira fi lcabdi yaa ku jira haddana ku jira muxuu ahaay fii calfi daab wa baycuhu in lam yuabid kalmustajari wain abada fala saxu anahu yasicu baycuhu lilmuusa lahu duuna hayrihi haddana wuxuu ihi sheekhu waa baycuhu baa u ahaaday bay u ama wa baycuhu baycu اlcabdi aw baycu daabati ay lmuusaa bihi in lam yuabid hadduusan daa'iminin ama joogtaynin muusigu wasiyada ka bayci اlmustajari kii la kidheeyey iibintiisiibuu la tooyahay daarta aan kaa kirida oo socotay muddadeedii sooma bannaan inaan iska iibsadaba way bannaanayd adugu marka muddadaadaad sugi intay ka dhammaanaysa kontraktigii iyo ijaaradii waad iskaga jiri laakiin milkigeedii wuxuu raacahayaa ninkii laga iibiyo mushtariga ahaa buu wa baycu baycu lcabdi iyo wixii la midkaaba in lam yuabid hadduusan daa'iminin dardaarmuhu wasiyada ka bayci lmustajari buu la mid yahay maca baqaa'i manfacati ayb almuaqatati bimudda iyadoo manfacadii sida ay u soconaysa hadda ayb maxaa yeelay ha iibiyo marka la iibiyo waxaa weye in lam yuabad waa markay hadda ay tahay wasiya bimanfacati cabdin muaqata bimudda kuu qoran haddi in lam yuabid buu sheeku ku yidhi waad ujeedda marka inta ayadaa ah waa dheebsan ninkii laga iibiyo inbaad daba kici meeshuu joogo addoonkaasi ninkii loo dardaar buu dheebsanay markay muddadu dhammaatona ninkii gatay ayay raacaysa wain abada wasiyada dardaaranka hadduu daa'imiyo oo u joogtay fal asaxu waxaa weeye annahu yasixu baycuhu addoonkii in la iibiye yaa asaxaysa la dardaarmay yaa laga iibin lilmuusaa lahu kii loo dardaarmay duuna hayri axad kale samaya waa maxalu khilaafkuna waa markaysa isku waaain markaysa isku waafaqin waa marka muusaa lahuga iyo waaridku aysan isku waafaqin axad kale in laga iibiyo ama asagaba laga iibiyo markaasuu khilaafka imanaya fal asaxu ah hadday laakiin isku waafaqaan qowlan waaxidan waa asaxahaya <clears throat> idan wuxuu yidhi addoonkan ayaad leedahay dheeftiisa intuu nool yahay ama weligeedba mxuu ahaay marka ta'biid buu ka dhigay asaxu waa maxay addoonka noocaasa ma la iibin karaa qowl wuxuu leeya maya lama iibin karo limaada waa waqfi oo kale shaygii la waqfay muxuu ahaa raqabadiisi iyo milkigiisana wuxuu ahaa maxbuusay ahayd amarada iyo wax ka soo baxana wuxuu anfaco waxaa dheefsanaya dadkii loo dardaarmay beecna ma geli karin daatadiisu kadaalika addoonkan maadaama wasiyadiisii la ta'biidiyo layidhi weligiiba dheefso weligiiba dheefso waxay la mid yahay kalwaqfi almuabad marka beec ma gelayo ku odhanaya muqaabilka asaxa ama mxuu ahaye asaxu waxaa weeye annahu yasixu baycuhu lilmuusaa lahu lilmuusaa lahu duuna hayri oo maxay imanaysa haddii la oo haddii muusaa lahu laga iibiyo maxaa khilaafka keenay khilaafka waxaa keenay shay anugu aan milkigiisa lahayn iyo inaan dheefsado weligayba laga dardaarmay dheef bilaasha aan qaato marka laakiin layga iibiyo aniga laga dardaarma noqonaysa shay anugu aan leeyahay ayaan dheebsanaya marka maxaad igu madna sheegaan haddaadan caynta iibsaday dheefteedan ayaa iska leh aniga idan waxaad ku tumanaysaan weeye dardaarankii muusiga ninkaa wuxuu dardaarmay addoon milkigiisu uu raacsan yahay asaga ama warasadiisu ay leeyihiin dheeftiisuna alle uu ugu dhowaanhayo ilaa shaygaa ka dhimahayn u socoto marka halkaasuu ka soo baxayaa diidadu ka imanaysa duuna hayrihi ayb ayrkiisamnhu laa faa'idata liayrihi fiih haddii la yidhaahdo kayrkaabaa lagaa iibin ayrka muusa lahu cid baa laga iibin dheeftana waxay raacaysaa muusa lahu qoorta iyo muuqaalkina wuxuu raacahayaa mushtari la yidhaahdo mushtari maxaadana ugu jirta waa caqdi iyo heshiis uusan ku jirin maqsuudkii looga dan lahaa be looga dan lahaa idan waxay leeyihiin weli asaxu ku leey waa baaqi maxaa yeele dan baa ku jirta waa maxay waaban xorayn karaa ilaan uga dhawaan karaa doonka intaan kaa iibsado yaan hee waan xoraynaya weligiis anaa iskale allana anaa ugu dhawaaday ninkan wax loo dardaarmin weligii meeshuu aadaba haddaba taagnaa dhaaftiis haddii nairobi laga iibiye haddii gaaras la geeyaba ninka iibsado haddaba kaco rudhiisa ha haysto anu laakiin allana waan ugu dhawaaday walaa-uhuna waa lii marka maslaxadu weli waa baaqi bay taagan yihiin walasaxu asaxu waxaa weeye annahu yuctabaru cafwan tuctabaru waxaa la tixgelin qiimat اlcabdi kuliha cafwan kuluha ayaa la tixgelinayaa min aلثuluثi in wasa hadduu dardaarmo bimanfacati abada wain awsaa biha mudatan quwima bimanfacati uma masluubiha tilka اlmudata wayuxsabu annaaqisu min الثuluث wuxuu u gudbay masale kale yuu u gudbay mar haddii la yidhi addoonkii ee dheeftii ka soo baxday baa la dardaarmi karaa lahaanshihiisana wuxuu baaqa ku noqonayaa fii milki lwaariti aw ilmuusi tiibuu hadda ka hadlay dee tiibuu ka hadlay addoonkii see loo qiimeyn hadda hadhow ilaan dardaaranku waxaa laga bixin jiray min ulu ilmaal dardaaranku wuxuu ka baxaa wasiyat lmariid iyo wasiyadu waxay ka baxdaa min ulu ilmaal addoonkii aad dardaarantay manfacadiisa see la yeeli see loo ogaan inuu uluulmaal yahay manfacadu inay tahay inay ka badan tahay leanna manfacadu gooni looma qiimayn karo addoonkana gooni looma qiimayn karo see la yidhaahdaa tii buu ka hadlay wal annahu tuctabaru qiimat اlcabdi addoonka qiimihiisaan la tixgelin kulluhaa dhammaanteed kulluhaa ay raqabatan wamanfaca raqabatan wamanfaca asagoo iswata oo shaqadiisii wuxuu soo saari lahaaba la yaqaano oo suuq ahaan la yaqaan iyo lafihiisiibaa la qiimaynaya xaggee laga tixgelinayaa min aulu ay ululmaal baa laga xisaabi tuctabar ay tuxsabu ay ka dhigantah qiimat lcabdi kulluha min aulu goorma in wasaawa hadduu dardaarmo bimanfacati manfacati اlcabdi abadan weligeedba asugu sidaasu ku yidhi marka had iyo goorba addoonka wada socda qowlkan waa maxay addoonkii ayaa waxaa la yidhi hadduu suuqii sayladda la geeyo muxuu noqon lahaa isagoo waxaa soo saara oo intaasoo dheefa maalinka keeni kara oo nin faryaamo ah muhandis ah xoolo yaqaan ah yacni busineska yaqaana yacni kasabkii qaabku u shaqayn lahaa baa la yaqaana addoonkana marka xirfadda ale waxaa yowmiyan soo saari kara haddii suuqii sayladda la geeyey muxuu geli lahaa boqol kun baa maalan la yidhi boqol kun haddii asagoon soo saaraynin manaaficdaa iyo dheeftaa keenayna oo addoonkan mujaradka ah muxuu geli lahaa konton kun baa la yidhi maalan maxaan leenahay boqolka kunee horraysaa laga soo qaadayaa yaa muctabar ah addoonkii raqabatuhu wa manfacatuhu tuctabaru min aلثuluث idan asagoo wada socdo oon la kala qaadin e, manfaco iyo raqabo wuxuu galo ayaa loo eegayaa ulumaal hadduu uluulmaal ku ekaado waxaan leenahay khayr wey wasiyadaasi way fushay waana saxiix muusigana laga daba tegi maayo oo maad kala qaadaan raqabada iyo manfacda lama kala qaadi karay dhehen see loo kala qaadi addoonkii in intii suuqa la geeyo bal ku qadar inuu yahay nimaan shaqo aqoonin oo allihii ah iyo inuu nin xariifa yahay ku qadar maalinkiina waxaa soo saari kara saan baa lagu qiimayn karaa laakiin manfaco bannaantaanka qiimeeye ma soconaysa haddi ayib marka saasaan loo kala saaraya haddaba hadduu ninku saddex boqoloo kun uu ka dhintay saddex boqoloo kun buu ka dhintay waxaan leenahay laba boqoloo kun waa maxay waa uluay almaalo warasadaa iska leh boqolka kun ay kalena waxay ku aaday addoonkii waa ululmaal wasiyadasi waa naafil asaxu sidaasu ku leeyahay qowlkan hadda aynu hayno muqaabilku wuxuu ku leeyahay ka soo horjeeda muctabarku min aulud waxaa uludka laga tixgelin laga fiirinayo waa maxaa uludka lagu xisaabiyo uludka laga dhigi waa maa bayna qiimatihi maca almanfaca iyo asagoo masluba almanfaca ah faariqa u dhaxeeya waa maxay maalan hadda inaga sheegna haddii maca almanfaca la qiima boqol kun buu galay maalan haddii bilaa manfaca la qiimana konton kun buu gelaya maalan qowlkan wejka muqaabilka wuxuu ku leeyahay kontonkaas ulidka laga soo qaadi ilaan boqol buu ahaa bijumlatihi bimujaradihina konton buu ahaa faariqa udhexeeya bayn alqiimatayn muxuu noqday konton soo konton ma idan khamsuun baa laga xisaabaya min ulu ilmaal haddii hantida uu ka tegay muusugu ay noqoto maalan boqol iyo konton maxaan leenahay way ku dhan tahay iyo wasiyadii ku fulaysaa liannaha waa ulu maali oo ahaa boqol iyo konton lanna waxaan rabnaa marka muuse lahu wuxuu qaato laban inuu u hadho warasada inuu u hadha la rabaa oo ululmaal u qaato muuse lahu wasiyaduna intaasay ku fulaysa adugu sidaas asagu ka odhanhaya tafaawudka la fiirinaya waa ra'yu abi xamid alghazali oo aa'ifa min ama الshaaficiyi way ku darayaan way ku darayaan isagoo isagoo maca manfacadiisa a qiime bay ku leeyihin maalan waxaad tidhi waa boqol isagoo bilaa manfacana qiime waxaad tidhi waxaad tidhi waa conton faariqa udhexeeya waa maxay contonkaasaa laga soo qaadahayaa bay dhaheen yaa uludka lagu xisaabahaya uludka halkaasaa laga fiiri qiimaha guud laga firin maaye waxaa isdhimay nuqsaanta nuqsaanta la xisaabahaya uluaan lagu xisaabi hadday ka badato waxaan leenahay wasidii ma fulin oo maxaa fulay wixii un ulu ku aadan yaa asax wixii ulu ka badanna waa baailo hadday ulu ka yaraato ulu hadday ka yaraato waxaan leenahay waa in loo iyadoo tanfusheeyo wixii kale dhimanna waa in la dhiibo haduu dardaarma w ulmaal o dhan u dardaarmo hadduu laakiin ulmaal dhan uusan dardaarmin oo addoonkan bas uu dardaarmay intaan baa la fulin wey wixii kalena meeshiisu ku harhaya an almuctabara maa bayna qiimatihi bimanaaficihi wa masluubiha bay leeyihiin labadaas labada tafaawud asagoo dhammaystiran iyo asagoo dhiman farqiga udhaxeeya yuxsabu min aulu iyo maye bijumlatihi yuxsabu min aulu waa intaa wax dhiba ma laha bimanaafici ku qiimee intuu gaadhay baa yuxsa min aulu iyo ma ahe farqiga waxaan fiirinaynaa bayna bayna tamaamihi wa bayna nuqsaanihi inta u dhaxaysaa laga xisaabanayaa min aulu waaba hawlaa dhowr kor baad soo marteen ma dhib badna ilata ayb sheekhu wuxuu ihi waa markuu dardaarmo bimanfacatihi abadan wain awsa hadduu dardaarmo bha bاmanfacati mudatan muddo mucayano ah quwima waa la qiimayn adoonkii bimanfacati maca manfacatihi baa la qiimayn oo suuqiisayada lagu qadari uma kadib quwima waa la qiimayn masluubiha ay maca masluubiha iyadoo laga dhartiray adoonkii keligiibaa haddana la qiimayn tilka mudda muddada ayada ah waxaan odhanaya addoonkan oo dhammaystiran oo manfacadiisii wata shan bilood muxuu soo saari lahaa intaa asaguna wuxuu geli lahaa intaa isku dar maxaa lagu qadan lahaa addoonka intaa isagoo wada socda muddada ayadaa haye muddada ayada ah maxaa lagu iibsan karaa addoonkan oo kale isagoon wax manfaco ah aan lahayn ayib ama lagu kirayn lahaaba ama kala qaadin lagu kirayn lahaa ama lagu gadi lahaa waxaa lagu yidhi konton ama toban ama labaatan tii muxuu ku yidhi marka wayuxsabu naaqisu min aulus wixii isdhimay ayaa uludka laga xisaabahaya asagu muxarak wuxuu ka cabiray famaa naqasa wixii isdhima bayna raqabat اlcabdi maca almanfaca iyo bayna mxuu ahaye masluubi اlmanfaca asagoo ah faariqa udhexeeya tafaawudkaasa yuxsan min aulu asag uu famaa naqasa fahuwa اlmuctabaru min aulu sidaasu asagu ka cabiraa araafici manihiisaana ka fiican sidoo kale wey ti haddaad tiyara marteen un wey maalan hadduu maca almanfacati mia uu ku aadanaa biduunahana tisciin uu galo maalan maxaan ka xisaabaynaa uludka maya casharada dheh casharada muxuu ku yidhi wayuxsabu naaqisu min aulu ayib ila marka hore wuxuu galay boqol haddana wuxuu galay sagaaشhan maalan maxaan isdhimay tobankaa isdhimay baa ululmaal laga soo qaadi wey waad fahanteen baan u malay asagoo dhammaystiran baa le wuxuu galay boqol asagoo laga reebay faa'iidana wuxuu galay siddeetan maxaa uludka laga xisaabi labaatan toddobaatan iyo boqol bay kala noqdeen soddonka saan baad ku wadi tafaawudka baynahumaa u dhaxeeya ee qiimihii iska dhimay unbaad yaa sulusulmaal ka dhigi sulusulmaal hadduu ka bato khayr hadduu la ekaado khayr hadduu wax iska dhimo waxaan leen intana kuu kuu fushay wixii kalena ulku kuma gaadhin waa tii aad soo marteen wayuxsabu naaqisu min aulu lianna maxay hunaa waa mudda mucayana tii hore mudda waxay ahayd abadiya ahayd huna waa maxay muddo mucayana lagu dheefiyey addoonka dheeftiis marka dheeftigoon looma qiimayn kare waxaa wey asagoo wada socda yaa marna qiimaynayna marna isagoon dheef layn baan qiimaynaa farqiga udhexeeyaan leenahay hada huwa almaxsuum min aulu fain tama falamru waadixun falaa nuqnaqa fiih hadduu wax isdhima aduu iska kaa dhimay hadduu iskuu kaa ekaado khayr wey saasay shaaficiye leeyihiin muqaabilku wuxuu leeyahay tan dambe wain awsaa biha muddatan quwan bimanfacati tan dambe waxay la mid tahay kalwasiya almuabada isku meelu hala mariyo muqaabilku wuxuu leeyahay alwasiya almuaqata bimudatin waa kalwasiya almuabada waa maxay الثلث يحسب من قيبة العبد كلها رقبة ومنفعة waad soo marteen baan u malay aan ka socono intaa wuxuu waa masale iska dhib badan adoon uun waa iska axkaamtiis waa iska adag tahay waxaa fiican intii gooni loo saaray axkaam alcabdi in kitaab gooni a laga dhigay min kitaab ahaara ilaa kitaab cidqiba gooni axkaamtiisa loo qoro fannigan kalena sidiisa loogu socdo way fiicnaan lahayd laakiin in la tuuro lama ogo lann waa xukun dhan ay rabaan gaaladu inay dafiraan meesha ka saaraan ay baabi'iyaan marka wadaaddo dhan hadda kutub qorana ay ka saareenba wadaadkii mxuu ah khayrudiin alhaykil hadda kitaab dhan uu yidhi aljihaad walqitaal mxuu ah fi siyaa sharciya inuu ka gooye baan u malaynayo axkaam badan uu inkara lama ogolo tartiib iyo fahansiin inuu goyn loo soco saxiix laakiin in la xadfo oo leeya laa maxala lahu min alcraab wa hawlaan soconayn wuxuu u gudbay sheekhu watasixu way asaxaysaa wasiyadii bxaji taawucin fi اlأdhari xaj sunnaysi ah yay ku asaxaysaa ayib wuxuu yidhi waxaan dardaarmahayaa in layga xajiyo xaj sunno ah maalkayga layga xajiyo ama ululmaalkayga ama maalka dhanba way asaxaysa maxaa yeelay waa inagu soo marra xajku waa niyaabaa gasha cibaada badaniya ha noqoto laakiin waa cibaada murakaba min maalin wa badanin wey saa darteed niyaabaa gelaysa haddii muxuu u yidhi sheekhu taawuc uu yidhi taawuc faradku inuu niyaabo gasho muranba ma laha adil khaasaba ku timid adilo khaasa ayaaba ku timid muranku wuxuu ka taagan yahay meydkii ama muusigii ma laga xajiyi karaa xaj sunno ah ma laga cumraysan karaa cumro sunno ah amaa xajka waajibka ahaa ee saara waa dayn min aduyuun fadaynla axaqu an yuqdaa cumrada waajibkeed waa dayn min aduyuun taa muran ma laha maalka laga bixin rasumaalka laga bixin uludka laga bixin inta shilin dhiman yahay min bacdi wasiyatin yuusaa biha aw dayn wey marka taa muran mala waxaa laga hadlahayaa tabaruci diintanaagu iyo taawuci khayraadka watasixu lwasiyatu bixaji taawucin fi اlahari ayib aharku marka wuxuu leeyay lana maa jaaza fi اlfardi jaaza fi اnafli ila bimaanic waa inaga soo mara asalka asaga salaad sunna ah salaad farad wixii ku bannaanaada sunnana waa ku bannaan yahay ila bidaliil xaj waajiba wuxuu ku bannaanaa xaj sunnana waa ku bannaan yahay cumro waajiba wuxuu ku bannaanaa cumro sunnana waa ku bannaan tahay adharku madhabkiisu waxaa weeye maa jaaza fi اlfardi jaaza fi اnnafli ilaa bidaliil maanic ma hayno laakiin maanic aan ahayna waa maanic macnawiya oo nadari ah waxaan leenahay xajka waajibka ah wuxuu ahaa daruuru ah waa dayn daruuri oo laasima ah fii dimati almuusi amaa middan waa khayr kororsi farqigaasaan sheegayna waa farqi ijtihaadi ah ee nas cad ma jiro sheekhu wuxuu uhi wayauju wayuxaju cafwan waxaa laga xajin haddaynu aharka ku dhisno min beladihi baa laga xajinaya marka dardaarankiisa la fulinayo meeshuu ku dhintay muusigu ama uu joogay ama uu ku dardaarmay baridkiisa ahaa ee asagu hadduu xajin lahaa uu ka xajin lahaa ayaa laga xajin nairobi ku dardaarmay ama beledkiisii ahayd nairobi baa laga xarman oo laga aadi xajki aw ilmiiqaati waana sida aalibka ah waana sida xanaabidu ay rajaxaan maxaa yeelay muusigu waa in loo daneeyo sida u khayr badanna loo sameeyo sida u khayr badanna waa maxay waa in laga xajiyo min baladihi miiqaadkiisa dheeraana uu mari lahaana asagu u maro lianna ninka xaajiga ee ka xajinhaya waa maxay waa wakiil iyo naaib can ilmuusi xaajigu waa naaib can ilmaxjuuji canhu marka waaa suu yeeli lahaa inaad yeesho wey meeshuu mar laha aad marto miiqaadkiisi miiqaad ka dhigato ilaa isagaad matalaysa xormatiid ra'yigaasi waa ra'yi e, xoog badan xanaabiladuna iyagu wayba adkeeyaanba oo maba asaxayay dheheen meel kale hadii laga xajiyo dadka hadda xamalaadka iyo e, rixilaadka iska leh e, inta badan dhallinyarada iyo dalabatulcilmiga dhahaa dadka xajiya islaantii laga xajin lahaa inay joogtaa laga yaabaa ama ku dhimatayba ama beledkeed u yahay surmi anqalan ama darkaa dhowr ardayga ka xajanayna xaggee joogaa raabqi madiinuu joogaa iyo riyaad buu joogaa waa hawl adag marka aad ha looga taxadaro mar haddii lacag la bixinayo ruux meydaan laga xajinayo baa laysku dayo in dad miiqaadku asagoo ka xajin lahaa ka xajinaya ay hawsha ka gutaan iyagaa saasa u roon amwaadii iyo dadkii lacag bay bixinayaan adiga hadda nin un maxaa tahay lasoo kadhaysta un baa tahay marka hawl adag weeye taas way xujaysteen waxay kalo xujaysanayaan asalka ilaaqa maxaa lagu xambaaraya alhaalib iga xaji hadduu kudhi haalibku waa maxay halkan ka xajiyo meeshan ajin laha iyo meeshan mari lahaa ilaaqa oo haalibka lagu xambaarayo lianna alhaalib waa maxay hadduu dardaarmay waxaan dardaarmahayaa in layga xaji waa maxay halkan aan joogo ha laga dhaqaaqo ha la aado beydka ilaahay meeshaan mari laha hala maro ilaaqa iyo udanaynta muusigaba waxay keenayaan in lagu taqayudo wuxuu asagu samayn lahaa iyo beledku ka xajin lahaa laga xajiyo haduu wasiyada itlaaqo uusan dabrin oo uusan dhin ama beledkayga ha laga xajiyo ama miiaadkayga laga xajiy uusan dhihin fa min almiiqaati fi laصaxi miiqaadkii ayaa laga xajinhayaa oo laga xarmanhayaa marka isagaa waa aqalu darajaad bay dheh aqalu darajaad afdalu darajaad maxay ahayd min duwayrati ahlika min beytika inaad yaa kuu fiican aqalu darajaadna markaad miiqaadka gaadha inaad xidhato wey muqaabilku waa ra'yiga ay xanaabiladu iyo muxadiiin badan maraan ee aada loogu dagaalamo wey saxro qoor dheer baa laskaga tiraa markaa laska ilaaliya hawsha ayada wuxuu ihi sheekhu wa xajat lislaami islaamka xajkiisa xajkii farducaynka ahaa ee ruuxa muusiga ah lagu lahaa eesan weligii uun la imanin min ra'si ilmaali baa laga bixin oday baa dhintay wuu dardaarmay inuu xaj lagu lahaana waa la ogaa ama dardaaran buu ka tegay uluulma laga bixin may rasulmaalka laga bixin xoolahoo dhanba hadduudan ha dhammaystee waxaa weeye muxuu ka tegey saddex kunoo doolar buu ka tegay maxaa lagu xajiyaa saddex kun saddexda waa lagaga xajinaya maxaa yeele waa dayn lagu leeyahay cindana wa xajat lislaami min ra'si ilmaal ka hayriha min adduyuun wayahade xajka marka xajatu waxaa lamida xajka nadarka a lamida xajka nadarka lamida wa in lam yuusifiha ta hadda laga hadlahayo waa ruux dhintay ama ha dardaarmo ama uusan ama yuusan dardaarmin oo xaj waajiba ah lagu lahaa maalan waa nadar ama waa xajat lislaamki un weligiisa la imaninba waxaan diidan hawsha abu xaniife abu xaniife asagu wuxuu leeyahay xaq wuxuu mutacaliq ku ah bidimati almayit faidaa maata kharibat dimatuhu kitaab zaka waad kusoo marteen masale masale lamida oo asagoo waa taqaanaan aabbaha oon soddon sana zaka bixinin hadduu dhinto zakadii lagu lahaana asagay raacday aakhare asagaa lagu cadaabi ama lagu naari ama lagu cafan asaga u taalla warasadu xoolahan waa u xalaal iyagu zakadaha kala baxeen ha ilaashadeen war xooluhu waaba soddon halaade soddon halaadoo zakada waa lagu leeyahay soddonkii lagu lahaa waxay raaceen oo geedi bay raaceen wey asaga aakhare hala aado warasadu soddonkan iyagaa iska wixii hadda ka dambeeya zakada ha ka dhowrtan ha ilaaliyeen waa midda lagu burdayn jiray geela abushaab inaad la socotaan qolyaha reemiyiga sekada aad ah uma bixiyaan nin dhowr boqol halaadale ayaa ayaa muxuu ahaayey yaa sekada isku gargaarhaysa odaygu oday khayr badan ma ahayn markuu dhintay baa kii dhaxlay ama wiilkiisi dadka uu ka tegay baa waxay damcahaya inay xaqi iska bixiyaan geeli waa boqolko labaatan halaadna waa laga rabaa labaatan halaadna reer macallin bixin maayaan dood ogtihiinoo geela ah. warka ayna wad haysaan baan u wadaaddu marka manhaajkooda yeeli maay manhaajkaas wuxuu rabaa ila shaafici waa maxay xaqan wuxuu ah mutacalliq bicayn اlmaal xaqu اlyataama wاlmasaakiini wاlaraamil weeye weligiiba kursiga ninkii doona haka taliyo wadaantan ninkii doona ha jiido ceelka ninkii doona haku fadhiisto geelaan soo geli maaha way daba taaganta sakadii tan hadda socota iyo tii lagu lahaa awowga mxuu ahaay iyo abkaa lagu lahaa waa laga rabaa marka haddee maxaa la fiiriyaa kutubta xanafiyada looga qilbaadhaa muuse garan oday awowgay oo dhintay dhaweyn wiilkiisibaa sagaaan iyo labadii ii yimid wuxuu ihi duqii duqi intaasoo xooluu ka tegay intaasoo sakana waa lagu leeh marka adeerna igu aaday midkan yarka ila hadlaya marka ayada waxaan rabaa in geli laga sakeeyo waxaan u soo qaaday muqnigu waxaan la iska bixi meeqo halo waa boqol iyo labaatan buui meelaha geel marka ugu badnaa lixdan dhowr halaad baa lagu yeeshay lixdan iyo dhowr halaad bixi baadhay hashu wadaadka kitaabka fiiriyan iska keen lagu keri waa dhici weyday waadan baano intaan safarka imid sanadba ka maqnaa bigu soo noqon wadaadow hawsha ku noqo bal si kale yeel madaahibta kale hala fiiriyo fatxulqadiirkii ibnu hamaam alxanafi baa markaa isna meel aan ku ogaa baan soo qaada idna waan tusay labadaaba tii ku roon yeel tii xanafiyadu qaatay halyihii yaraabu iska bixiye anay an sane igu baaqata shantiib iska duwa aminkaad geelisid kala baxaabaa laigu yii oo nuur daran bu waad garan baan maranaysa marka adugu way jirtaa marka qiilbaadhka lagu sheegi waa maxay shaaficiyadu marka hore madhabka anagay kuleeyihin laakiin markay hawsha kululaato waxay aad hayaan madaahibta kale muxibadiin abari warkiisa wad haysaan baan u malay wuu soo xajiyey sham iyo meel fog buu ka yimid wuxuu yimid dawaafkii kacbada wuxuuna qabay dahaaradu waa sharطu lisixati اطawaaf liأnna الطawaafa waa kasalaati famaa yushtarau lisalaati yushtarau liلطawaaf zaxmada dawaafku waa aragteen hadde kolba islam baa ku taabana gacanta kugu dhufan xabadkeeba kugu qaadi inay kugu kuligadaaba laga yaabaa lix goor markuu intuu dawaafay weysada ka jabtay oo la taabtay oo islaan taabatay oo ku rugatay yaa wuxuu yidhi war sidan ma socon kartee maxaan samaynaa madaahibta kale taqliidi saasuu dawaafka ku dhammaysta wuxuu yidhi alaana waxaan aaminay dahaaro inaysan ahayn shardi lisaxati awaaf marka waxa weeye ku qabsanaysaa almuhim wuxuu ihi sheekhu fain awsaa hadduu dardaarmo bihaa xajat lislaamkii buu dardaarmay wuxuu yidhi xajkii islaamkaa laygu lahaa baanaan weligay xajinine ha layga xajiyo min ra'si اlmaali aw ul cumila bihi wuxuu yidhi xajkii islaamka lagu lahay halaga xajiyo min ras isku jira madaxqabad xoolaha isku jiroon waxba la kala qaadin halaga xajiyo aw ulu aw ulu laga xajiye buui cumila bihi ay bisharihi warku asaguu sheegay lagu dhaqmahaya maxaa yeele waa iska takiid un wey ululmaal laga bixi waa iska takiid afur waxaan ujeedaa waa min baabi اlwlaa ra'sulmaal laga bixiyana waa un sii dhujisay horaanba xajku hadduu waajib yahay nadar iyo fardocayn kuu doona ha noqdee waxaa laga bixin lahaa min ra'si ilmaal sheegidaado waa in wanaajisa mooye waxba maysan bi'inin waa idin ku celcelisa min aulukuna waa maxay waxaan leenahay waa wuxuu u qasada alrifqa bilwarata yidhaahdaan shaaficiyo fainahu qasada alrifqa bilwarata wuxuu le uludka laga xajiyo rifq bilwaras hadduu ulku ku ilaado ajki kharajkiisana khayr wey hadduu ku ilaan waayo waa laga kabahaya raasumaalka laga kabahaya wain alaqa alwasiyata biha ay bilxaja dardaaranka uu dardaarmay xajki hadduu idlaaqo famin ra'si اlmaali asalba xoolihoo isku jiro oon la dhaxalin ayaa laga xajiyey waqiila waxaa laydhi maye min auluu ulkaa laga xajinaya wayuxaju min almiiqaati miiqaadkana laga xajinhayaa maxaa yeelay hadduu nool yahayba waxaan miiqaadka ka ahayn kuma laasimteen bay leeyihiin huna waa maxay lusuum bas lama firin wujuube khayr doonid iyo fadilbadni iyo xaj wanaagsan oo si fiican u dula la rabaaye min beladiha looga waxeeyo wailajnabiy ta aan iskaga tagnay wailajnabiy ajnabigu waxaa u sugnaaday ajnabigu huna waa maxay fii baabi اlwasiya waa laa yari wain kaana qariiban اأجنبي في bاab الwasية waa maxay waa man laa yariث وin kaana qariiba in adeerkaaba allah ka dhigo adeerkaaba allah ka dhigo ayb wiilaad dhashayba allah ka dhigo oo addoon ah waa kulu qariibin aw baciidin laa yari kulu man laa yari ba hadda loo jeedaa ajnabi fii hada baab wlأjnabiyu waxaa u bannaan an yaxuja inuu wax ka xajiyo caynlmayiti fardan wey xaj arda suurada maslada waa sida ma xaj oo dhan ma ah an yaxuja can ilmayiti bikayri idnihi idni lwaari waarikii oon idmin wadaad baa dhintay nin baaba yidhi anaaba ka xajinhay oo isxilqaamay odayga maxaa lagu lahaa xaj baa lagu lahaa weligii ma xajin maya mid nadara lagu lahaa anaaba ka xajiyo waa nin islaamadu ay saaxiiban yihiin oo ilaahay darti waaridka idankiisa uma baahnid maxaa kharashkanaa la baxaay ninkan anaa xajka ku sadaqaystay maxaa kaa maqan xajkuna waa dayn oo waa kii faradka ahaa huna waxaan ka hadlayno markaana u baahnayn idnulwaari waa markuu xajku yahay arad ilasax haddaynu qabsanno wey qiyaasan calaa saa'ir duyuun baa nidhi maxaa yeele ruux muslimoo dayn lagu leehay soo adu kama bixin kartid abu qataada xadiikiis baa u asala saxaabi dhintay ninaan qaraabadiisi ahayn baa ka bixiyey dayntii alaana baradad calayhi jildatuhu ayb i asaxi wayuaddi alwaariu canhu lwaajib almaaliy taasi way iska dhammaatay amaa xajka asagu taawucee sunnada ah idnulwaari baa loo baahanayaa idnulwaari ayaa loo baahan lanno kharashkii bixintiisii iyo dhammaystirkiisii iyo hadhow in la soo noqdaa laga yaaba marka wax laga weydiiyo wey dayn marka duqa ma aha xaggee loo ordahayaabay leeyihi wayuaddi alwaariu waaridku wuu ka gudahayaa canhu can ilmayiti alwaajib almaaliya waajibkii maalka ahaa ee duqa ku waajibay ayib alwaajib almaali xaggee laga bixinaa min atarika waxaa laga hadlay wayuaddi alwaariu canhu can ilmayiti aw ilmuusi alwaajib almaaliya min atarika tarikadii xoolii uu ka tegay ninkaasi laga gudanay xaqa maaliga ayaa laga bixinaya fii kafaaratin muratabatin kafaara ila mukhayare muratabay ahayd waajibkii maaliga ahaa ee ku tacaluqay wey ama ka yimid kafaara muratabaa ah. waa kafaaratu اlqatl iyo kafaaratu dihaar iyo kafaaraadkaasa ah hadee noqda muratabo iyo aljimaac fi nahaari ramadaan cidqigii kadibna icaamkii kiswadii saasa loo wadahaya asagaas uu ka bixin maxaa yeele waa xuquuq xajkii bay la mid tahay way waajibka ah waa farad dayn lagu leeya muusiga lagu leeya marka asaga waaridkaa bixinaya tariikaduna ka bixinaya wayucimu marka wuu quudin wayaksuuna arad bixin fi lmukhayarati ay fi lkafaarati اlmukhayara kafaaradii muratabadayd waynu soo sheegnay ayadu waa maxay sidii sharcigu sheegay baa loo bixin waay waxaa u horeynhaya cidqigii baa horeyn kadibna ninkii cidqi wuxuu xoreeyo waayey waxaa imanaya siyaamu shahrayna shahrayni mutataabicayn haddii la kari waayo icaamu sitiina miskiin ila aakhirihi taas waa muratabadii kafaaratu اlqatli kafaaratu dihaar iyo ninkii almujaafi fi nahar ramadaan amaa waxaa ku yimid ti wayucimu ayilwaariu wayaksu wowdaa bmanaa aw wey cinda aama aw yaksu ama waa arad bixin lanna waa mukhayare fi lmukhayarati ay fi lkafaarati lmukhayara tii laysdoorasiin taana waa kafarat lyamiin hadda waa taqaana kafaarat lyamiin iyo wixii la halmaano wey dhaarta kafaaradeeda walasaxu waxaa weye annahu yactiqu ayda waxaa asaxa in waaridku uu wax ka xorayn karo meydkii annahu yactiqu ayilwaariu canhu can ilmeyiti ayadan ku noqon maxaa yeele annahu waa naa'ibun canhu sharcan waalidku muwaridkiisibuu wakiil ka yahay hadduu asagu xorayn kara asna waa ka xorayn karaa wey way bannaan tahay walahu waarid wa ana lahu walasaxu ana lahu waaridku waxaa u bannaan aladaaa min maalihi idaa lam takun tarikatun waxaan soo sheegnoo dhamba kafaaraadkii muratabada ahayd tii mukhayarada ahayd cidqigii kulli waaridku maalkiisa shaksigu ka bixin karaa wey maalkiisa shaksiga asaga uu leeyahay waana lahu ladaaa min maalihi idaa lam takun tarikatu lilmeyiti aw lilmuusi muusigu hadduusan hanti ka teginna asagaaba ka bixin karo de waa waa ku deeqahaya bini aadam kalaaba ku deeqi karay وأنه يقع عنه لو تبرع أجنبي بطعام أو كسوة لا اعتاق في الأصح wuu ka dhacahayaa oo waa la hirgelinayaa weeye muusigii ama muxuu aha mayidkii ayaa uu ka dhacahayaa low tabara ciqigii wey ciqigii iyo waxyaaba oo dhanba wuxuu ka fulhayaa ninkii dhintay low tabarac hadduu ku deeqo ajnabiyun biطacaamin aw kiswatin uu ku deeqo qiyaasan calaa qadaai dayni kadalik soo ajnabigu ma bannaanayn inuu dayn iska bixiyo oo ka bixiyo meydka isagoon loo dirsaninba waa la mid tahay wey hadduu ajnabi hawshaa la yimaadana way ka gudaysaa ninkii xaqa lagu lahaa way ka dhacaysaa baa loo jeeda low tabaraca ajnabiyun bicaamin aw kiswatin في الكفارة المخيرة المخيرة عفوا هي غير كيد بس إذا الراجحة لا اعتاق في الأصح اعتاق أصغ ما أصح لأنه عتقه وعباده على النيابة كل سن طيب ولهنا ميدكي أيو راعها هذا يقول حريص ولي حقي هذا هي markaad iga xorayso welihii meeshuu aadhayaybaa muran ka taagan ma anuu raaci muctiqa ah ee mutabarica mise meydkiibuu raacahaya aduu waxaad leedahay addoonkan waxaan ku xoreeya meydka meydkuna laa yamlik walaa oo waa dhintay waa macduum laa yamliku shay-an ishkaalkaasaa yimid maadaama ishkaalkaa u yimid ajnabigu xaqooma laha weeye inuu meyd ka xoreeyo shay ka xoreeyo laakiin wuxuu la iman karaa raashinkiibu ka bixin karaa kiswada addoommadu bixin kara ee masaakiinti hawlaha kale laa ictaaqin fi lasax baynu qabsan ya farqi udhexey waxaa weeye raashinkan iyo kiswadan dad masaakiinoo a la siinaya soo maaha anigana daynta wa iga dhacaysay dhintay ee meydka ahaa laakiin hadda addoon markaad iga xorayso addoon xornimadan xuquuq baa ka ragtim waxaa ka mid ah weli xaggee raacahaya haddaad tirada muctuqu raacaya muctuq wuxuu u niyoodaybaa meydkee maydkuso inuu mulkiy ma mulkiyi kara hadda waa idinka soo maray walaa wasiyata limayitin tafsiirkii maalig ee ibnu xasmi yidhi waa baail waad soo marteen mhm. waa inaga soo maray laakiin hadda wejka kale muqaabilkaa wada in la socda asax baynu ka hadlayna asax wuxuu ku cileey waa maxay awalan alcibaadatu waa baciida can الniyaaba waan ka tanaasulay fii baab اlxaji iyo firadii iyo adaaxidii ka tanaasulay baabulcidqi baa nimid baabulcidqi asalkaa wax naga saara ma hayn weliba waxaa kusoo kordhay mafsado kaloo ah welihoo idiraab galaya meeshuu raaci lahaa ayb marka saasuu asagoo asaxu daliishada dhiba mala watanfacu lmayit wuxuu u gudbay sheekhu meyidku waxyaabihii anfici lahaa waad soo marteen alaxkaam almacnawiya wamaa yufcalu can ilmayiti wamaa yanfacu baynu soo nidhi meydka maxaa loo qaban karaa loo tari karaa ruuxi dhintay soomaali way taqaanaayo waxay ku yidhahdaan meyd ama qabri qori ku tuur mooyeen qori ka qaad ma laha in asaga wax la taraba mooyeen wax loo Eh, laga qaada ma jiro watanfacu lmayita kii dhintay waxaa anfacaysa sadaqatun sadaqa jaariya in laga bixiyo iyo mid muaqata ah iyo mid mustahlaka intay doon baa noqotay sadaqo way anfacaysa axaadiis badan baa ku timid axaadiis dhowr ah nebi maxamed oo aabbahay baa dhintay hooyada baa dhimatay waxa haddaan ka bixiyo ma anfacaya haa maxaa u fiican oon ka bixiya biyo ceel iyo biyo samee ay laga cabo oo wax tara biyaa uga fadli badani niman gurye ka waqfay hooyadood oo saxaabiya taabiciinba leh ayaa jira marka adilo badan baa ku timi xadika cabdillah bn camr caas iyo aabbihii camr bn caasba haddaad aabbihiin ka xajidaan ama ka cumraysataan ama wax ka sadaqaysataan way anfici lahay ayib waa haddii laakiin uu ilaahay rumayn lahaa hadduu muwaxid noqon lahaa low aamana aw low waxad allah aw low kaana min ahli الtawxiid fatasadaqtum canhu aw xajajtum aw ictamartum minhu lanafacahu dalik axadila badan baa ku timid ayb sadaqa jaariya haddii xadiidkii maata bnu aadam bayba ku jirtay inqaطa camalu ila min alaa maxaa ka mid ahaa sadaqatin jaariya wa ducaaun in loo duceeyo muslimiintii khaaska ahayd qaraabadaadii muslimiin guud kuwa gaad inay kuu duceeyaanna way ku anfici labadaa masalo waa ijmaac sadaqadu inay gaadhayso meydka ay wax tarayso ducaduna ay wax tarayso waa masala ijmaaciya wax khilaafana kuma jiro ayb min waariin dhaxale sadaqadaasoo dhaxla ka timid ama ka timid iyo ducadaasoo waarid ka timid wa ajnabiyin min laa yari ajnabi waa marka waa maay waa man laa yari wuu kuu cadeeya hadda waari oo ajnabi ku yidhi axad ku dhaxlaya ama ha kuu duceeyo ama nimaan ku dhexlayna ha kuu duceeyo ama ha kaa sadaqeeyo waxaa wey way anfacaysa wayna ku gaadhaysa ducadu suuraة اxashr aayaddeeda baa asl wاladiina jaءu min bacdihim yaquuluuna ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل إلى آخره طيب يدنكو قنوتك iyo salaadaha baad arteen la ducaynay khudbada iyo muslimiinta loo ducayn axyaa iyo amwaad waa soconaysa midda ayada waxaa keliya markaa meesha ku jira in la tilmaamo waa aragteen matnigu wuxuu ku gaabsaday sadaqa iyo duco sadaqa iyo duco qiraa'at alqur'aan iyo haddayna tawaab ma qara'nahu ma uusan sheegin wadaadku madaahibtu waa laba waa waa laba iyo labo xanafiyo iyo xanaabilo waa meel shaaficiya maalikiyana waa meel mutaahiri ashaaficiyo marka iyagu wareerayna waa meel shaaficiya maalikiyo waxay ku dhufteen mashhuuru madhabihim waxaa weeye intaa unbaa gaari mayd laakiin qur-aan aad akhriday ood u hadiyaysay iyo koo iyo toban quluwalle iyo isku soo ururiya magan allah ha la rido hawshaasi ninkii akhriya anfacaysabay taagan yihiin an laysa lilinsan ilaa maa saca bay ku dhegeen xilligii salafkii ma jiri jirin bay dheheen nebi maxamed lagama hayay dheheen saxaaba lagama hayay dheheen taabici lagama hayo xisaabaha aad wadataan daahirulqur'aanna ka hor timid cirka laaday dheheen maalikiyo iyo shaaficiyo mashhuuru madhabin waa sida xanafiyo iyo xanaabilo waxay dhaheen qiyaasan cala adducaai wاsadaqati meelaad noo dhaqaajin kartaan ma jiraan bay dheheen qiyaasku waa dhan waa daliil sharci ah daayib maydku wuxuusan shaqaysanin inuu anfacahayo nas ma u haysan ha horta waa laysa lilinsan ilaa maasaca ka tagay dheh waa caam makhsuus ah ama waxaan leenahay marka hore wuxuu u socday calaa baabi qowlihi tacaala walaa taziru waasiratun wisra ukhra wa laysa lilinsaan ilaa maa saca wa sacyahu sawfa yuraa idan taasayba ahay haddaan idiin dayno waa caam makhsuus ah adilo badan bay ka daldaleen kuwa hadda aan sheegayna adilo kaleba leh marka waxay dhaheen haddii qur-aankii la khatimo iyo haddii la qulwaleeyaba oo meydka loo niyoodo wuu gaadhahayaa waxaa la wuu gaadhaya garanaya maxaa gaadhaya ma ducada markaad qur-aanka dhammaysan kadib a ilaah u naxariiso xaraf xaraf u gaadhsiiya xaraka xarako xariiqdan aad kaga dheera alaabtaasaa gaadhaysa mise qur-aankoo socdaa diiwaanka u gelay asaga loo qorahayaa taana waa laysku hayaa waa fahanteen maro maley ducada dambe ee qur-aanka ka dambaysa lagu ducaynhaya aw hebel ku ducaynhaya inay gaadhaysa ayadna muran ma laha lianna waa duco waxa laisku hayay muxuu ahaa qur-aankan adugu aad akhriday eed wareejisay meydka ma loo dhigahaya xanaabilo iyo xanafi xodhin haa waa loo qori so anu maana shaqayn haa walaalkay oo miskiin oo dhintay ma u hadiyey haa waa laga aqbalay anugun maxaan leeyahay ajar baan leeha dheefidda aan waalkay dheefiyey baa alla iga ajarsinaya man istaaaca an yanfaca minkum ahaa falyanfac khayru nnaasi anfacuhum linnaas wax iga fiicanba ma jiray dheh anuu hawsheeda meel bay i taal amaa qur-aankii maraha yaa iska leh meydkaa iskalay dheh jamaaca min asl waxay ka soo guuriyeen xataa inay nabiga qur-aan ka akhriyi jireen wadaad suufiya zaahida waxaa la soo guuriyey toban kun oo mare ayuu nabi maxamed u hadiyey intuu akhriyey toban kun oo mare khatmo asna wadaad kale oo caalima ah isaguna lixdan goor buu subanaha ka xajiyey baa layidhi ibnu taymiya wuxuu yidhi asagoaba khalad nabi maxamed hawshaa lagu lala aadaba meel kaga dhac weye buu nabiga ninka wuxuu taray ha ku salliyo salligiisa ha badiyo sunnadiisana ha ku dhaqmo howlahan sadaqada la iska soo goynaya jeebkana ka mamnuuc nabiga horaan buu diidayba jaanib muxuu dhinaca nabi maxamed iyo magaciisu waa ka sarreeyaa haddaynaad isku soo dardaraya magan alle mamnuuc buu isagu ra'yiga ibnu taymiya waa muhiim jiddan leanna nabigu waa ka duwan yahay ummadda kale u duceeya wasiile ilaahay u weydiiya muxuu ahay ku salliya howlahan laakiin sadaqada ah ee xerta sakaraadka loo soo ururinayo ee tusbaxa loo wareejinayo awsaakhu naas nabiga horaan buu diiday isagoo nool subkin asagu waa ku dagaalama wuu leeya hawsha isagaaba inaga mudan dadko dhanna ka muhiimadda waxaa weeye shaekhulislaam ibnu taymiya iyo ibnu qayim labaatan iyo kow daliil bay u keeneen haddayna tawaab maqraan ah risaalo khaasuuna ka qoray ihdaau thawaab wa qiraa'at alqur'aan ila alamwaal risaalo khaasuu ibnu taymiya ka leehay shaaficiyadda mutaakhiriin tahay madhabkooda minku ka hor yimid maaligna ka hor yimid waxay ku carareen madhab alxanaabila wاlxanafiya marka mutaahiriinta dambe waxay ku shaqaystaan iyo hawihii tusbax magacaalaysigu waa maxay waa labadaa madhab baa laga burdhaglaysanaya amaa madhabka ayagii waa naga hor yimid inkastoo ay nuquul qaartood qaarkeed u tiiriyaan shaafici aan badankeed sugnayn ajru lilqaari wa ajrun lilmayit almuhda lahu qur-aankii marka waxaa loo qoraya awaabkiisa oo dhan axadkii loo hadiyey qaariguna wuxuu leeyahay ajru اlqiraa'a waa nafci liakhiihi buu leeyahay marka inta aduguba hadda markaad walaalka u ducanaysa maxaa lagu qori walaka bimilin soo ma ahayn ducada u mar meeshaad marinaysa ilaahu hebel u dambi dhaaf ilah u naxariiso waa loo naxariisa haddii lagaa aqbalo aduguna maxaa kuu qoran ajru ducaa baa lagu qorhaya marka sidaa oo kale way wax hadda qariiba masii aha marka sidaasayna u badnaayeen saxaabadu saxaabadu inay hawsha ay socolays lahayn sadaqaadka iyo cumarka iyo xajka iyo howlahaas